mualifku raximahu llah wuxuu ka bilaabay sawmu shahri ramadaan waajibun calaa kulli muslimin wa muslimatin wa huwa axadu arkaani alislaami wa mabaanihi alcidaam qaala allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam mu'alifku raximahu llahu jala wacalaa wuxuu ku bilaabay oo uu yidhi bisha ramadaan oo la soomaaye ama soonka bisha ramadaan wuxuu waajib ku yahay nin kasta oo muslima iyo gabarh kasta oo muslimada ah. khaasatan wuxuu ka hadlayaa dee hadday qaan gaadhaan baa laga hadlayaa laakiin qof walba oo muslima waajib buu ku noqonayaa muslimin baaliqin caaqilin qaadirin muqiimin khaalin can ilcawaarid baa la yidhaahdaa yacni kelimaadkaas waanu u baahannahay hadda aanu sheegnay oo asoonku yuu ku waajibaa sheekhu wuxuu yidhi horta soonku waa waajib calaa kulli muslimin wa muslima buu waajib ku noqonayaa wa huwa axadu arkaani alislaam wa mabaaniihi alcidaam waa mid ka mida arkaanta islaamka ee shanta ah iyo islaamku waxyaabaha waaweyn ee uu ku dhisan yahay ee tiirarka ah tiir ka mida weeye marka koobaad daliilka qur-aanka abaa ah ku tusinaya soonku inuu waajib yahay suuratulbaqara aayadda boqol siddeetan iyo saddex rabbigeen wuxuu ku leeyahay jala wacalaa yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay kutiba waa la farad yeelay oo waa laydinku waajib yeelay calaykum dushiina assiyaamu soom baa laydinku waajib yeelay ama la idinku farad yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun sidii umamkii idinka horreeyeyba loogu waajibiyey ayaa idinkuna waajib la idinkaga dhigay haddaba soonku wuxuu ku waajibaa calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima oo gaal baa ka baxaya oo gaalada waa laga doonayaa waajibaadka inay la imaadaan laakiin albaabkii hore ayaynan ka soo gelin albaabkii hore oo laa ilaaha ila allah idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun haddii loo yidhaahdo war laa ilaaha ila allah dhaha waa ay ka santaagayaan marka ma ayna soo gelin qiyaamo ma la weydiin doonaa mise lama weydiin doono ikhtilaafa culummada dhexdooda mas'alada ka jira inse la weydiin haya dheh maxaa yeelay addoonka cibaada loo abuuray cibaadadii waa la weydiin tawxiidkana ugu horreeya idan qofka soomaya waa inuu muslim yahay kow qodobka labaadna waa inuu qaangaadh yahay oo ilmaha yar baa meesha ka baxaya oo dhihi doonaa faidaa balagat alfataatu sina takliifi biduhuuri ixdaa amaaraati albuluuqi calayha wa minha alxaydu fainahu yabda'u wujuuba asawm fi xaqihaa buu sheekhu dhahayaa idan qodobka labaad waa inuu qofka soomaya uu yahay qaangaadh meeshaa waxaa kaaga baxay qofkii yaraa ee sagiirka ahaa ayaa markaa kaaga baxayo hadduu sooma ilmo yar dee ajir waa uu loo qori laakiin asaga takliif iyo waajib saaran ma aha idan qofka waa soonka laga rabo waa inuu muslim yahay waana inuu qaangaadh yahay qofka muslimnimadiisa aan ku noqda eh qofka muslimnimadiisa saddex arrin baa lagu taxqiijiyaa bima yahbutu islaamu lmar'i waa saddex weeye qof gaal ahaa oo soo islaamay waxa uu ku soo islaamayo waa kow oo waa laa ilaaha ila allah waxaa kale oo qofka muslimnimadiisa lagu gartaa asagoo tukanaya in la arko oo muslimku fa in taabuu wa aqaamu salaata buu alla yidhi haddii ayagoo tukanaya la arko muslimiin weeye waa qodobka saddexaad ee qofka muslimnimadiisa waxaa lagu bimacnaa midda salaadda saa u fahamtaan haddii aad masjid soo gasho ood aragto nin tukanaya oo maxaa la yidhahdaa shalay gaalnimo ku ognayd ood aragto isagoo tukanaya horta waxaad leedahay de waa muslim qofka islaamnimadiisay daliil u tahay ka kale waa midka meesha fadhiya ee aan tukanaynin hadduu muslim sheeganayo tukanayninna dee xaalkiisa waad ogtihiin laakiin waxaa kale oo lagu gartaa qofka muslimka muslimnimadiisa min abaweyni muslimayn inay laba waalid oo muslimiina dhaleen sida innagoo kale hadda goor tawxiidka lagu qabtay moogta adugu muslimna waa tay marka qofku waa inuu muslim yahay saddexdaa waa inuu muslim ku noqdo mid un waa inuu baaliq yahay oo qaangaar yahay qaangaarkana waxaa la yidhaahdaa calaamada lagu qaangaadho baa jira haddii aan gabadhi ka soo qaadno calaamadaha calaamadaha ugu waaweyn ee ku qaangaadho waxaa ka mid a caadada ka mid a yacni gabadhu hadday caado hesho way qaangaadhay weeye waana midda innaga haddana khusayso weeye waxaan rabnaa inaan dhahno waxaa meeshaa ka baxaya ilmihii yaraa qodobka saddexaad waa inuu yahay qofka soomayo qof caqligiisu joogo halkaa waxaa kaaga baxay qofkii waallaa nacuudu billaah qofkii uusan maskaxdiisu joogin ee maskaxdiisi la qaaday baa meeshaa ka baxaye haywuubada ku jira ee waxba ogeyn marka qofka waa inuu caqligiisu joogo maxaa yeelay alcaqlu huwa manaatu takliif meesha takliifka laga fiirinayo waa caqliga sidoo kale waa inuu yahay musliman caaq baaligan caaqilan qaadiran sidoo kale waa inuu qofku yahay qof awooda halkaa waxaa kaaga baxaya qofkii xanuunsanaa ee ama u xanuunsanaa xanuunka ayuu ahaa maradun musmin xanuunada aan laga bogsanin ama xanuun caadi ahoo markaa uu afuraya laakiin dib uu ka qadayn doono sida oo kale waa inuu yahay meesha waxaa soo gelaya qofka weyn ee waayeelka ah sagaashan jirka iyo boqol jirka sideetan jirka ah ee duqnimo la soomi waayo asagana waa uu soo gelaya qaabkaasoo dhan waxaa la yidhahdaa waa inuu qofku awoodo muqiim baa soo gelaya asagana oo qofku waa inuu gurigiisa joogoo negi yahay musaafirkii waxaa u fur inuu afuri karo hadda wuu soomi karo hadduu doono laakiin way u afuran way u furan tahay inuu afuri karo qaadirkii hore waxaa soo gelaya oo dee ka baxaya haweenayda xaamilada ah iyo midda nuujinaysaa meeshaa ka baxaya idan qaadirku qofku waa inuu awoodo waxaa ka baxaya qofkaan awoodin yaan awoodin marka qofka cudurka caadiga ah qaba qofka cudurka aan laga bogsanin qaba qofka waayeelnimo iyo duqnimo ah haweenayda maxaa layidhaha eh, xaamilada ah midda nuujinaysa baabkaasoo dhan baa baxaya sida oo kale qofku waa inuu muqiim yahayo haddii qofkii musaafirka ah baxayaanu nidhi qodobka ugu dambeeya caarid can maxaa layidhaha can ilcawaarid waa inay haweenaydu taahir tahay oo dee caadada iyo dhalmo labadaa dhiig midna waa inayna qabin idan aan ku soo celinno ila tiriyana qofka uu soon ku waajibayo horta an yakuuna musliman gaalkii baa baxay wa an yakuuna baaligan ilmihii yaraabaa baxay waa inuu qaangaadya wa an yakuuna caaqilan kii waa laabaa baxo waa inuu qof caqligiisu joogo maankiisi iyo miyirkiisu joogo inuu yahay wax kala garanayo an yakuuna baaligan an yakuuna musliman baaliqan caaqilan qaadiran waa inuu awoodo baanu nidhi waa inuu awoodo yaa baxayo yaan awoodin waxaan awoodin qofka xanuunsan xanuunka laga bogsado wuu iska afuri karaa waxaan awoodin haweenayda xaamiladeen soomi karin ee u baqaysa ilmaheeda ama nafteedaba iska dheh nafteeda u baqaysa iyo midda nuujinaysa ee ilmaha inay naasaha caano ka waayaan ka baqaysa waxaa kaloo ka baxaya qofka cudurka cudurrada aan laga bogsanin qaba nacuudu billah waxaa kaloo ka baxaya qofka duqnimo iyo waayeelnimo ay u diiday intaasoo dhan way baxayaan waayo qaadir maha ma awoodaan marka an yakuuna qaadiran sidoo kale waa an yakuuna muqiiman waa inuu yahay qof negi waxaa meeshaa ka baxaya qofka musaafirkaa ah. ay u bannaantay inuu afuro qodobka ugu dambeeya khaalin can alcawaarid haweenayda waa inay daahir tahayoo waxaa baxaya haweenayda laba dhiig u fadhida ama dhiigga caadada ama dhiigga dhalmada inta waa khulaaso muhiim ah oo inaan fahamna aan u baahannahay marka koowaad laakiin sheekhu wuxuu yidhi faidaa balagat alfataatu sina takliifi biduhuuri ixdaa amaaraati albuluuqi calayha wa minha alxayd fainahu yabda'u fainahu yabda'u wujuub wujuubu sawmi fii xaqihaa hawe gabadhu haddii ay qaangaadha buu yidhi kuna qaangaadha calaamadaha lagu yaqaana qaangaadhka waxaana ka mida dhiigga caadada buu yidhi gabadhaa waajib waxaa ku noqon haya in ay soonto waqad taxiidu wahiya fii sinni taasica way dhacdaa gabadhu inay caado ku dhacdo ayadoo sagaal sano jirta way dhici kartaa gabdhaha barwaaqaysan caafimaadka qaba in la helo gabdho badan oo sagaal sano ay caadadu ogu dhacday halkana way buuxaan waa sax weeye oo waa la helaaba sheekhu marka arrintaa waa nagu baraarujinaya wuxuu yidhi waxaa suurtagala buu waqad tajhalu bacdu alfatayaati annahu yajibu calayha siyaam xiina daaka falaa tasuumu dannan minha annaha sagiira wuxuu sheekhu yidhi waxaa suurtagal ah weliba qadan waxaa laga yaabaa haddaad badnaan ka dhigto xataa waxaa badan oo dhici kartoo dad badan ku dhacda gabdhaha qaybo ka mida inay xaalkooda jahli kaga sugan yihiin ayada oo soon waajib ku yah oo sagaal sano intay gaadhay caado ku dhacday ama wax lamida yaa waxaa dhici karta inayna soomin ayadoo weli isu haysata inay yarta haddaad gabdhaha aada wanaysato hadda labaatan jirada iyo kuwa lamidka ah waxay si daba kugu sheegayaan ay dhahayaan ugu yaraan sanadkii koowaad iyo kii labaad ma soomin hooyadiina haddaan doona waan ka qarinayey haddaan doona waan tukanayey anigoo caado qabaanba iska tukanayeyba waayo inay yar tahay bay isu haysataa ama ceeb bayba u arkaysaaba halkaasi waxaa laloogu tambiihinayaa waalidka khaasatan haweenka inay aada ugu baraarugaan oy ka warqabaan gabdhahooda isbeddelka ku imaanaya iyo xaaladaha qaangaadhka si loo ilaaliyo cibaadada ilaahay uu dusha ka saaray oo uu soonka iyo salaadda iyo soonku ay kow ka yihiin kadib baa sheekhu wuxuu yidhi xafidahu allah waxaa laga yaabaa buu yidhi waalidkii dhalayba gabadha inuusan amrinba walaa ya'muruha inuusan amrin baa laga yaabaa ehelkii gabadha dhalay in ay soomaan inay soomaan oo caruurtu ay gabdhuhu ay soomaan inuusan amrin baa laga yaabaa markaasuu yihi wahaada tafriitun cadiimun bitarki ruknin min arkaan alislaam arrinkaasi waa xadgudub iyo ku gaboodfal aada u weyn oo weliba lagu gaboodfalayo rukni weyn oo arkaanta islaamka ka mid a ah. intaa waxaa dheer buu sheekhu yidhi waqad xasala minha dalika arrinkaasi in badan buuba dhacay bad a haddii arrinkaa in badan buuba dhacay ne sheekh waa xog ogaal boqol su-aalood baa la weydiinayaa gabdhuu dhalay gabdhaa la dhashay qaraa buu leeyahay waa caalim oo cilmi badan baa la weydiinayaa wuxuu yidhi waqad xasala minha dalika in badan buu arrinkaa dhacay markaasu wuxuu yidhi daalika wajaba calayha qada gabadhaasi noocaasa marka hadday arrinta hadday dhacda bu waqad xasala minha hadduuba dhaco waman xasala dheh waman xasala minha daalika arrinkaasi hadduu dhaco de wuuba dhacay hadduu dhaco wajaba calayha qadaa asawm gabadhii sagaalka sano ku qaangaadhay isuna haysatay inay weli yar tahay hadduu sidaa soon kaga tago gabadha inay soonka soo qadaysaa waajib ku noqon alladii tarakathu fii xiin bidaayati alxayd yacni soonkii ay bilowgii caadada waagii hore ay ka tagtay walow madaa calaa daalika fatratun tawiila sheekh wuxuu yidhi walow labaatan sano kadib iyo qiyaaskaaba hadday doontaa laga soo wareege haddayba xusuusato inay bilbilaha ka mida saa oga tagtay waa inay soo qadaysto sheekhu marka wuxuu celiyo liannahu baaqin fii dimmatiha soonkaasi qoorta ayuu u suran yahay waa dayn ilaahay ku leeya waa laga doonayaa oo maalinta qiyaamo waa dayn ilaahay ka dalbi doono halkaa qoorta abuu soonku u saaran yahay liannahu baaqin fii dimmatiha halkaa marka waxaan adkaynaynaa kuna baraarujinaynaa fartana ugu fiiqaynaa gabdha haweenku inay gabdhahooda mar labaad ku baraarugaan kuna booriyaan inay soomaan meelahan aanu joogna waxaanu aragnay soonkan dheer xataa hadda markii la gaadho gabadhina ayadoo yarba ay qaan gaadhay waalidkii baabalee ma soomi karti khalaas iskuulkiibaa wuxuu leeyahy maxaad u soomaysaa ma adigoo yar baad soomi kartaa cuqdadaasaa gabadhii laga soo dhaadhicinaya gabadhi markaasay soonkii ka tegaysaa waalid baa laga yaabaa inuu ku garabsiiyo yidhahdo waa ilmo yar eh ilmo yar ma ahe waa gabadhani qaan gaadhay ee caadadu ay ku dhacday sagaal sano soomi marka haa soomi waa wax aad iyo aada muhiim ah weeye ilaahay gabdhaheenna hanoo ilaaliyo tabaaraka wa sidii aanu sheegnay soonku wuxuu ku waajibaya wuu waajibaya hadduu ramadaanku soo galo sheekh wuxuu yidhi idaa dakhala shahru ramadaan wajaba calaa kulli muslimin wa muslimatin baalighayni saxiixayni muqiimayni muqiimayni siyaamahu waa inta aanu sheegayno wuxuu yidhi ramadaanku wuxuu waajib ku noqon gabar kastoo muslimada iyo nin kastoo muslim oo qaan gaadhay caafimaad qaba oo muqiima oon musaafir ahayn inay soomaan waman kaana minhumaa mariidan aw musaafiran fii ahnaa'i shahri fa inahu yuftiru wayaqdii cadad maa aftarahu min ayaamin ukhar sheekh wuxuu yidhi waman kaana minhumaa mariidan aw musaafiran labadan qof ee qaangaadhka ahee muslimiinta ah labadooda mid ka a ama labaduba aduu haddii ay maxaa la yidhaahdaa ay xanuunsadaan rag iyo dumarkaa laga wadaayo calaa kulli xaal hadduu qofku xanuunsado ama uu safar galo bisha dhexdeeda waxaa waajib ku ah yacni waajib kuma waxaa u bannaan horta inuu afuro horta kii safray inuu afuro waxaa kaloo u bannaan haddee inuu soomo waa haddii uu awoodo laakiin hadda bannaanaanshaha ayaan ka soo qaadayna waxaan leenahay qofka safray way u bannaan tahay inuu afuro qofka xanuunsanna way u bannaan tahay inuu afuro ayaaman macduudaat faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar suuratu lbaqara aayadda boqol sideetan iyo afar rabbi saasuu leeh subxaanahu jalla wacalaa maalmihii ka tegey ee ay afureen maalmo lamidaa laga doonayaa markay caafimaadaan ama ay safarka ka soo laabtaan saasuu rabbi leeh tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed ayay afurayaan kadibna way soo qadaynayaan qadarkii markaasi faman kana faman shahida minkum ashahra falyasumu sheekhu ayaddaasuu keenay qofkay u dhalato bisha ramadaan asagoo shuruudihii aan soo sheegna laga helay ha soomo waman kaana mariidan waa qofka xanuunsaday aw calaa safarin ama safar aada fa ciddatun fa calayhi qofka dushiisa waxaa dushiisa ciddatun tiro uu soomo tiradaasoo muqaabil u ah min ayaamin ukhara maalmihii uu marka uu afuray sheekhu marka wuxuu yidhi kamaa ana man adrakahu shahru sida qofka uu bishuba qofka ay bishu soo haleesho wa huwa kabiirun asagoo weyn harim asagoo weyn oo duqoobay laa yastatiicu asiyaam oon awoodi karin inuu soomo qabso midkaa marka aw mariidun maradan musminan ama bishii baa timid asagoo xanuun ku dhacay xanuunkaas oo la xanuun la nool ah asaga nacuudu billaah xanuun qofka la nool oo cudurrada aan laga bogsanin ah oo uusan ka soomi karin ayay bishii ramadaan soo dhalatay yacni maradan musminan laa yurjaa bur'uhu aw laa yurja irtifaacuhu canhu fii waqtin min alawqaat min rajulin aw imra'atin yacni cudur aan la rajaynaynin inuu qofkaa uu ka baxo lab iyo dhadeg midkuu doonoba ha noqde e fa innahu yuftir qofkaasi muxuu samayn qofkee weeye waa qofkii weynaa ee duqoobay kow siddeetan sagaashan boqol da'nimuusan la soomi karin kow maya ee wuu dhalinyar yahayo waa da'yar buu weli waa da'yar yahaye waxaa ku dhacay cudur asaga la noolo cudurrada aan laga bogsanin ah sidaa daraaddeed ma soomi karo labadaa qof maxay samaynayaan yuftiraani wa yutcimaani can kulli yawmin miskiin labadooda waxaa u bannaan inay afuraan daawada iska qaado cuntada iska cun afur walow ninka ugu xoog badan aad noqotid walow gabadha ugu xoog badan aad noqotid maadaama aadan soomi karin waad afuraysaa afurkaa aad afurtay beddelkiisana maalin walba miskiin baad quudinaysaa soddon miskiin baad quudin oo u dhiganta soddonka maalmood ee aad soomayso ama sagaal iyo labaatan miskiin baad quudin oo u dhiganta sagaal iyo labaatanka maalmood ee aada markaa soomayso hadba bishu intay ku dhammaata weeyaan waayo rabbigeen wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala annagoo isku qabanayna labadaas wa cala aladiina yutiiquunahu kuwii waxaa dushooda a awooday inay soomaan fidyatun bixin tacaamu miskiinin ay bixiyaan miskiin cuntadii ay bixiyaan oy quudiyaan aayaddan ayada ah ee suuratulbaqara waa aayadda boqol siddeetan iyo afare culummada mufasiriinta culummadii saxaabada culummadii fuqahada culummadii cilmigan alla u furay alqudamaa culummadii horiyo kuwa dambe intaba way isku maandhaafeen aayaddan ma la nasakhay mise lama nasakhin aayaddan macnaheedu maxay tahay yay ku dhacaysaa waxaanse doonayaa inaan ka soo qaado biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xabru haadihi alumma ummaddan iyadaa caalimkeedii waa kuma waa cabdullaahi binu cabbaas waa turjumaanu lqur'aan waa xabru haadihi alumma ibnu cami nnabiyi sala allah alay salam waa midkuu nabigu u duco yidhi allaahuma faqihu fi ddiin wa callimhu ta'wiil ilaahayow diintana fahamsii tafsiirkana fahamsii diintana u fur haddaba cabdullaahi bnu cabaas wuxuu leeyahay aayaddani waxay ku socotaa koow hiya lilkabiiri alladii laa yurjaa bur'uhu buy nin qofka weyn ee inuu qofka weyn miyuu marna dib u soo noqon karaa sagaashan jir miyuu dhallinyaro noqon karaa may haddaba waxay ku socotaa buu yidhi alkabiir alladii laa yurjaa bur'uhu qofka weyn een marna la rajaynaya inuu dib u soo noqdo laa caafimaad walaa da iyo walmariidu aladii laa yurjaa bur'uhu iyo qofka xanuunsan ee marna la rajaynaynin inuu caafimaado labadaas bay ku socotaa fii xukmi alkabiiri qofka weyn ee maxaa layaa da-daa gaadhay iyo qofka xanuunsan oo cala aladiina yutiiquunahu way awoodaan ha way awoodaan yacni ayadda maarka waxay ku soo degtay waa bidaayatu atashriic ramadaanka markii la waajibinayey ayaa qofka doonana asoomi jiray qofka doonana cunto bixin jiray laakiin cabdullahi bin cabaas wuxuu leeyahay ayaddu maya halkaasayba ku fadhidaaye aayadda kulligeed waa xukunkeedii waa laga tegay lama dhahayo ayuu leeyahay haddaba aayaddan waxaa lagu khasisay maxaa la yidhahdaa qofka cudurdaarka leh ayaa lagu khasisay waxay kaloo soo geliyeen u fiirsada aayaddan waxay kaloo soo geliyeen oo cabdullaahi binu cumar iyo maxaa la yidhahdaa cabdullaahi binu cabbaas ay soo geliyeen maxaa la yidhaahdaa gabadha xaamilada ah iyo midda ilmaha nuujinaysana way soo geliyeen oo waxay dhaheen haweenayda soo ilmaha nuujinaysa een awoodi karin ee ilmaha u baqaysa iyo midda uurka leh een awoodi karin ee nafteeda u baqaysa waxay dhaheen alxaamil aw ilmurdic hadday naftooda u baqaan ama ay ilmahooda u baqaan waxay dhaheen maxay aayaddan bay soo gudagulayaan yacni ibnu cabbaas iyo cabdullaahi binu cumar waxay dhaheen labadaa gabdhood waxaa laga war waxaa laga rabaa alxaamil walmurdic bimanzilati man laa yutiiqu waxay soo gudagelayaan dadka aan awoodi karin sa daraaddeed fa calayhima alfitr waxaa laga war waxaa laga rabaa kow inay afuraan kow maxaa kaloo laga doonayaa bay dhaheen waa inay afuraan bay dhaheen oo gabdhihii way u bannaantay inay afuraan duuna alqadaa laakiin ma soo qadaynayaan oo maxay samaynayaan xoolay quudinayaan maalin walba miskiin bay bixinayaan maalin walba hal miskiin bay quudinayaanoo waxay ku dareen cabdullaahi binu cabbaas iyo cabdullaahi binu cumar waxay ku dareen maxaa la yidhahdaa labada qof ee waxay ku dareen labada qof ee qofkii weynaa ee duqa ahaa iyo qofka xanuunkiisa aan marnaba laga bogsanaynin bay ku dareen cudurka hayo oon marna uusan bogsanaynin ayay ku dareen laakiin masalada bal aan mar labaad ku soo noqda eh wax yar ii ogolaada alxaamil walmurdic sheekhu marka wuxuu yidhi wa hadihi alacdaaru hiya alxaydu walnifaas yacni waxyaalaha haweenayda inay u afurto sharcigu u banneeyey xaydka iyo nifaaska ayaa ka mid a yaxrumu cala almar'ati asawm ahnaa'ahumaa wa yajibu calayha alqadaa min ayaamin ukhar haweenaydu hadday caado ku dhacdo soonka dhexdiisa ama ay umusho horta way afuraysaa kadibna markii ay ramadaanku dhammaado ayay soo qadaynaysaa inta ramadaan kale aan la gaadhin waxay leedahay caaisho kamaa fi saxiixayn radia allahu tacaala canha qaalat kunnaa nu'maru biqadaa'i asawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaa haddii aanu nahay haweenkii wakhtiga nabiga noolaa calayhi salaatu wasalaam waxaa nala amri jiray inaannu soonka soo qadayno maalmaha ay caadadu iyo dhigalmeedku ay na dhaafiyaan inaannu soo qadayno walaa nu'maru biqadaa'i salaah laakiin salaadana nalama amri jirin waana naxariista ilaahay uu ilaahay u khafiifiyey tabaaraka wa tacaalaa caaisha mar marbaa gabadh baa waxay weydiisay maa baalu lxaa'idi taqdi sawma walaa taqdi salaa maxaa ku dhacayoo haweenku caadada qaba ay soonka u soo qadaynayaanoo ayna salaadda u soo qadaynaynin markaasay caaisho arrinkii u caddaysay ayadoo weliba tidhi axaruuriyatun anti anti xaruuriya na adigu ma khawaarij baa tahay khawaarijtaa waxaa aaminsane idan waa naxariis iyo khafiifin ilaahay tabaaraka wa tacaalaa oo gabdhaha muslimaadka ah uu markaa u galay waxaanu nidhi mawduuca ku saabsan alxaamil waalmurdic haweenayda uurka leh iyo midda nuujinaysa haddii ay naftooda u baqaan iyo hadday ilmahooda u baqaanba culummadii muslimiinta ahayd qadiiman wa xadiidan aqwaal iyo hadallay ka leeyihiin waxaanu soo sheegnay laba saxaabi oo jaliiliina oo cabdullaahi binu cabbaas iyo cabdullaahi binu cumar ah inay u deliishadeen wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin aayaddaas bay soo gudog ayay soo geliyeen oo waxay yidhaahdeen waxaanu haleeshiinaynaa qofka xanuunsan in caafimaadkiisa la rajaynaynin maxaa yeelay waa litakaruri alxamli waaridaac maxaa yeelay way soo noqnoqotaa yacni xamligu iyo uurku waa midka soo laalaabta iyo nuugmaduba haweenay baa laga yaabaa inay soonkan uur leedahay haddanana ay nuujinayso ilmihii laba sano ay sanad dhammaystiran haddanana laga yaaba inay uur kala qaado haddanana sanad kale haddana inay uur qaado wahaakada shan sano lix sano toddoba sano ayaa laga yaaba wayna dhacda oo way badan yihiin qof dumara inay marra sooma marra ay xaamilo iyo uur tahay marra ay ilmihii nuujinayso idan saasay oga qiyaas qaateenoo waxay dhaheen aayaddaasaanu soo gelinaynaayo waxay soo gudogelayaan almariid alladii laa yurjaa bur'uhu maxaa yeelay xamliga iyo ridaaca labaduba way soo noqdaan kaasi waa qowl baan nidhi waxaa kaloo jira a'immada afarta ahee caanka ahee la yaqaan oo uu imaamu abu xaniifa alimaamu shaafici alimaamu axmed bin xambal alimaamu malik bin anas a'imada afarta ana ayagu waxay qabaan in ay qado gabadha dusheeda lawle wadahaba ala'imatu alarbaca ilaa wujuubi alqada'i calayha waxay dhaheen gabadhaa horta qado waa laga rabaa gabadhaa qado waa laga rabaa waxayna u deliishadeen aayaddan qur'aanka ee suuratu lbaqara waa boqol siddeetan iyo afareh sida aayadii ayaa sa u dheer tii hore boqol sideetan afar beed ayaama macduudaat faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar aayaddaa maxay u deliishadeen waxay dhaheen qofka ramadaanku oo oga tago xanuun darti ama safar dartii hadda xanuunkan ma aha kii aan laga bogsanayn ma aha waa xanuun kale oo caadi ah qofkaa dushiisa waxaa ah inuu maalmihii ka tegay maalmo u dhigma inuu soomo waxay dhaheen wahiya hiya bilmariidi aladii yurja bur'uhu aayaddan waxay ka hadlaysaa qofka la rajaynayo caafimaadkiisa idan qowlkii hore maxay geliyeen qolo aan la rajaynayna caafimaadkooda qolena waxay geliyeen qolo la rajaynaya caafimaadkooda idan marba hadduu arrinku saa yahay waa qolada dambe e fa wajaba calayha alqadaa waxaa waajib ah oo gabadhaa waajib ku noqonayay inay soo qadayso waa hadday awoodo dee caafimaad ahaan u awooddo waay intaa markaanu garno aimada afarta warkooda ah markii warkooda lasoo xooriye ah ayaa alimaamu shaafici iyo alimaamu axmed bin xambal waxay siyaadiyeen in lagu leeyahay maalin walbana inay miskiin quudiso maalin walba in ay miskiin quudiso wazaada shaaficiyu wa axmed waxay siyaadiyeen in ay miskiin quudiso culammada qayb ka mida ah waxay dhaheen waanu kala tafriiqinaynaa oo waanu kala qaadaynaa oo waa maxay kala qaadintu xaggey ku jirtaa waxay dhaheen haddii ay gabadhaasi nafteeda u cabsato oy se u afurto waa goormo waa hadday uur leedahaye qado basaa laga rabaa haddayse ilmaheeda u cabsato waa wax ka baxsan ee ayada ka baxsane oo sababkay u afurtay waa cid kaloo ka baxsan bay u danaynaysaaye waxaa laga doonayaa soonkii oo qado ah iyo inay maxaa la yidhahdaa sadaqa ay bixiso oo itcaamna waa laga doonayaa qaybtaana waa qolo kale wey oo saasaa loo kala tafriiqiyay ilaa shan qool baa ku jirtee qolo kalena waxay yidhaahdeen maya gabadhani waxaa laga doonayaa oo keli ah qado idan waa qolo tiri waxaa laga doonayaa qado laguma lahan iyo qolo tiri waxaa laga doonayaa qado iyo iyo maxaa la yidhaahdaa iyo quudinba iyo qolo kala tafriiqisay labadooda kala qaaday iyo qolo tiri ma ahe waxa laga doonayo oo keli a ah waa qade qolo tiri qada laga doonayaa oo besa ah iyo qolotii waxaa laga doonayaa raashin inay bixiyaan oo keli ah labada way soo kala horjeedaan iyo qolo kala tifriiqisay oo tidhi hadday sidan tahayna qadan iyo labadooda oo isla socdaa laga doonayaa labadooda oo isla socdaa laga doonaya aqwaashu way fara badanta culummada laakiin waxaan aada u rajaynayaa inaad fahamteen oo aad ku fahamteen waa isku celceliyeen bal hadda aan khulaaseeyo qolo tidhi oo saxaabadii labadii saxaabi ay oday u yihiin oo yidhi waxaa laga doonayaa oo keli a ah maxay inay wax quudiyaan oo qado lagama doonayo iyo qoladaa cagsigooda oo yidhi ma ahane waxaa laga doonayaa maxay waxaa laga doonayaa oo keliya inay soo qadeeyaan labada waa la fahmay qola waxay tahi waa soo qadeeyaan bes waxba lagama rabo qolana waxay dhaheen qado lagama rabe e cuntay bixinayaan qolana waxay dhaheen maya eh qadana waa laga doonayaa haye sidoo kale fidyana waa laga doonayaa inay bixiyaan oo xoolay bixinayaan qolo kale waxay dhaheen maye eh, waa la kala saariyo hadday nafteeda u baqdana qado laga rabaa hadday ilmaha u baqdana qado eh, maxaa qado iyo taana waa laga raba way kala tafriiqiyeen ilaahay waxaan ka baryaya tabaaraka wa tacaala inuuna waafajiyo gabarh kastooo muslimad ana uu wanaagga waafajiya waxaan kula talin lahaa intaan ramadaanka la gaadhin inay gabdhuhu daynta lagu leeyahay horta inay iska bixiyaan waa dardaaran aan kula dardaarmayo gabdhahooda yaryar inay qaan gaadheen inay hubsadaanna waa dardaaranka kale biidni illaahi tabaaraka jalla wacalaa amaa qodobkani aqwaasha culummada intii si fiican loo daraaseeyo midka ay ku jirta nabadgeliyadu inay qaataan ayaan kula dardaarmi lahaa biidn illah inta ayaan darsigeenna aan ku khatibaynaa insha allah intaanu kaga kulmayno asbuuca soo socda iyo baabka ah ee darsiga tobnaad axkaamu takhusu bilmar'ati fi lxaji walcumra hada wabillahi towfiiq wsali allahuma wslama wbaaraka cla muxamadi wcla aalihi wsaxaabati ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat allahi wbarakaatu